بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إلهي بان سبحانه وتعالى marka hore mahad ballaadhan eh, u qiraynaa ilaahaygeenama maantay inoo suurtageliyey kulankan iyo muxaadaradan ee eh, qiimaha badnaan doonta insha allahu tacaala eh, annagoo ku kulansan beyt buyuuddii alle ka mid ah oo maaragtay u fadhino wacdi iyo waana iyo maaragtay isxasuusin iyo isu baraarujin diinta alla ah u fadhino ilaahaygaasa mahadle marka labaad waxaan mahad u celinayaa dadka soo xaadiray ee kasoo qeyb galay maanta muxaadarada Eh, waxaan si gaara ah mahad ugu celinayaa eh, sheekheenna eh, fadiilatu sheekh maxamed cabdi umal oo maantay sharaf inoogu tahay inuu marti noogu yahay muxaadaradan ay soo qaban qaabisay munadamatu alixsaan liricaayati alijtimaaciya oo ah munadamo loogu talagalay inay agaasinto ay isku dubarido dhamaan acmaasha dacawiga ah ee maaragtay culimmadu ay gacanta ku hayaan magaalada nairobi iyo guud ahaan dalka kenya dhammaantiin insha allahu tacaala waad mahadsantihiin muxaadaradu waxay ku saabsan tahay sidaad iclaanka u maqlayseen fadlu alcashr aluwal min dilxija tobanka hore ee bisha dulxija oo bilaaban doonta caawa insha allahu tacaala ama habeen dambe fadliga ay leeyihiin iyo muslimiinta siday uga faa'iidaysan lahaayeen tobankaas waxaan insha allahu tacaala rabaa inaan sheekha kusoo dhaweeyo ha laga faa'iidaysto falyatafadal sheykhu mashkuuran maajuuran bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ayuha alikhwat walakhawaat asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidaa horey loo sheegay muxaadarada cunwaankeeda ama fadhiga ama kulanka mowduuciisu wax weeyaan alcashru اlأwal min dilxija fadaa'il wa wadaa'if tobanka hore ee bisha dilxija fadaa-isha ku soo aroortay iyo wadaa'ifta waxyaalaha la qabanayo waxyaalaha ay dadku uga faa'iidaysan karaan acmaasha ilaahay loogu dhawaan karee loo la samayn karo tobankaa beri ayay ku saabsan tahay waa baraarujin oo inta badan waynu iska mashquulsannahay saan ogsoonnahay oo adduunyadii iyo ganacsigii iyo waxyaabahaasaan ku mashquulsannahay waxaa dhici karta marka munaasabaad aada u qiimo badan inay ina dhaafaan innagoo oon ku baraarugin khaasatan mawaasimta iyo xilliyada fadliga badan ee ayna dadku caada ee ayna dadku caadaysanin in ay eh, cibaado badan sameeyaan ama ayna ku baraarugsanayn xaliy waa si fudud inay nagu dhaafto marka waa min baabi tadkiir waa xusuusin iyo baraarujin waay bisha dilxija waxaa laga yaabaa inay caawa bilato oo jumco ah way u badan tahay hadday bilan weyda inay habeen damba bilato ayay noqon in sha allahu tacaala marka maxaa inala gudboon bishanse tobankeeda hore sidee baynu uga faa'iidaysan karnaa awalan allah tabaaraka wa tacaala bixikmatihi albaaliqa isaga ayaa khalqigiisa kala fadilay khalqiga intuu abuurtay ayuu haddana kala fadilay kala dooransiiyey sad isdheeraysiiyey aynan isla mid ahayn dhulkii oo ilaahay wada abuuray baa kala fadli badan aadamihii oo ilaahay abuuray baa kala fadli badan malaa'igtii oo ilaahay abuuray baa kala fadli badan zamanka iyo wakhtiga zamanka iyo wakhtiga ayaa kala fadli badan marka tafdiilkaas shay baa shay ka fadli badan ilaahay baa iska leh sharci ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaab ilaahay soo dejiyey rasuuluu soo diray unbaa caddayn kara shaygana shaygan ka fadli badan si kale laguma ogaan karayo khalaa'iqdaa ilaahay kala fadilayo xikmad rabbi bay ku salaysan tahay waxaa ka mida zamanka ilaahay kala fadilay labiyo tobanka biloodee sanadku ka kooban yahay allah tabaaraka wa afar bilood buu si gooniya u fadilay oo uu ku magacaabay yacni wax weeyaan ashhurulxurum afar biloodoo xurmo siyaada ah leh allah qur kariimka wuxuu inoogu sheegay wuxuu yidhi ina cidaة الshuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra fi kitaab اllah yowma khalaqa asamaawaati waاlأrda minha arbacaة xurum ilaahay maalinkuu abuuray samaawaadkiiyo dhulalka waxaa agtiisa qoran in ay biluhu yihiin labiyo toban bilood labiyo tobanka waxaa ka mid a afar xurmo leh oo si gooniya ixtiraam u mudan oo dunuubta la galo ay ka culus dembiyada xilliyada kale la galo oo khayraadka lala yimaado ay ka fadli badeen xiliyada kale oo axkaam khaasa leh afartaa bilood ee xurmada leh saddex way isku xigaan waa bishii shawaal ee ramadaan ka dambaysay bishan hadda dhammaatay ama dhammaanaysay dilqacda iyo bishan soo socota ee dilxija ama carafa aan dhahno saddexdaasi way isku xigaan bilna gooni weeye waa bisha rajab la yidhaahdo oo u udhaxaysa jumaada iyo shacbaan u udhaxaysa afartaa bilood baa waxaa la yidhahdaa ashhur lxurum waa afarta biloodee si gooniya ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u soocay afartaa biloodee fadiilada siyaadada aleh haddana ilaahay waa sii kala fadilay waxaa ugu fadli badan afartooda bisha dilxija bisha xaj ku dhacayo ayaa afartooda ugu fadli badan taasuu ilaahay ka doortay tabaaraka wa tacaala haddana bishii ilaahay doortay ee dilxija ahayd buu haddana wuxuu ka sii doortay toban beri oo toban berioo iyadii ka mid ah haddana maalmaheeda kale ka fadli badan waa tobanka hore ee bisha u horeeya waa waxaa sidaa tilmaamaya xadiidka uu soo saaray imaam albukhaari caleyh raxmat ullah min xadiidi cabdillahi bni cabaas nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam maa min ayaamin alcamal alsaalixu fiiha axabu ila allahi min hadihi alayaam ma jiro maalmo camal wanaagsan oo la sameeyo ilaahay uu ka jecel yahay maalmahan maalmahan yacni ayaam alcashri maalmahan wax ka wadaa macnaa maalmahan tobankee bisha dilxija u horeeya camal wanaagsan oo la sameeyo ilaahay wuxuu ugu jecel yahay camalka la sameeyo maalmaha tobankee bisha dilxija u horeeya sidaa markuu nebigu uu sheegay hadalka saxaabada su-aal bay keeneen marka waxay yidhi yaa rasuul allah walaljihaad fii sabiili illah ma xataa jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaado ma waxaa ka fadli badan maalmahan camalka la sameeyo waxay ka fahmeen alcamalu asaalix baa waxay ka fahmeen cumuum waana sida saxda camal saalixoo dhan oo la sameeyo maalmahaasuu u fadli badan yahay meeshaasa marka waxay ka keeneen su ama xataa jihaadka jihaadka xataa ma waxaa ka fadli badan camal saalix oo maalmahan la sameeyo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slm walaljihaad fii sabiili اllah ilaa rajulan kharaja binafsihi wa maalihi uma lam yarjic min dalika bishay xataa jihaadka waxaa ka fadli badan camalka saalix ee maalmaha tobanka la sameeyo ilaa hal nooc oo jihaad ka mid mooye hal suuro waa tee ruux baxay oo jihaad u baxay oo xoolihiisii iyo naftiisaba goobta geeyey furinta geeyey oo aan waxba la soo noqonin nafna lama soo noqonin waa shahiiday xoolana lama soo noqoninoo gaadiidku la tegayna buu ku tegey halkaa mid mooyaane jihaadka noocyadiisa kale waxaa ka fadli badan camal oo la sameeyo tobankan beri buu nebigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam marka maxaa laga wadaa bimacnaa waxaa la ysgarab dhigayaa toban beri oo kale inaad jihaadood furinta gasho xoolahaaga iyo naftaada iyo aada dagaal gasho iyo toban beri oo dilxija u horrayso inaad cibaadaysato ood cibaadaadka kale ku mashquusho tobankaa iyo tobankaasaa laysgarab dhigaya kee fadli badan cibaadaadka tobankaa dilxijaed ku mashquulsan tahay baa ka fadli badan sidaa waxaa sii caddaynaya xadiidka jaabir fii saxiixi ibni xibbaan iyo keyrkii ku yimid oo nebigu yuhi sal lay waslm min ayaamin afdalu cinda allahi min ayaami cashri dilxija ma jiro maalmo ilaahay agtiisa ka fadli badan tobanka beriya dilxija u horaysa markaasa waxay dhidin yaa rasuula allah huwa afdalu am ciddatuhunna jihaadan fi sabiili illah ma tobankaasaa fadli badan mise tobankaa tira la oo uu ruuxu jihaad aado tobankaa oo uu cibaadaysto mise tobankaa kuwa leeg toban kaloo xilli kale ah oo bilaha kale ah oo uu jihaado kee fadli badan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam hunna afdal min ciddatihinna jihaadan fi sabiili illah tobankan oo la cibaadaystaa ka fadli badan toban bari oo kale oo uu ruuxu jihaad galo allahuma ruuxaas sida goonidaa loo soo saaray oo naf iyo maal midna aan la soo noqonin man cuqira jawaaduhu wahuriqa damuhu ruux faraskiisiina la boqon la dilay gaadiidku ku dagaal tegay waay asagiina dhiiggiisa la daadiyo la dilay way shahiiday kaa mooyaane inta kale waxaa ka fadli badan camalka saalix oo maalmaha la sameeyo ayb meeshaa waxaa ka muuqata in ay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim agtooda uu jihaadku ka ahaa acmaasha ilaahay loogu dhowaado ka ugu fadli badan leanna waxay keeneen su ah markuu nabigu yidhi camal ka fadli badan ma jiro maalmahan camal saalix oo la sameeyo jihaadkii bay la soo boodeen maxataa jihaadkay dheheen marka waxaa agtooda muqarar ka ahayd sida ibn xajar iyo keyrkiiba tilmaamayaan agtooda waxaa muqarar ka ahaa inuu jihaadku yahay afdal acmaal ayb waxaana laga qaadanayaa oo wuxuu leeyahy waxaa dhici karta inay ka qaateen arrintaa iyadaa xadiidka dakwaan uu ka warinaya abu hurayra wuxuu leeyahay abu hurayre nin baa nebiga u yimi sal alla alay wasalam markaasu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah dullanii calaa camalin yacdilu jihaad waxaad i tustaa camal u dhigma jihaadka furin iyo dagaal iyo qajac iyo gaajo iyo oon iyo rafaad iyo halkaa dhibka ka jira camal u dhigmo magaaladaydiiyo gurigayga anoo jooga aan samayn karo ruuxa hawshaa ku jirana aan la sinaan karo oon la ajir noqon karo ii sheeg buu ku yidhi nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam laa ajiduhu ma heli karo buu yidhi camal aad mujaahid kula sinaan karto ma hayo hadalkiibu haddana nebigu ku noqday sal alla alay wuxuu ku yidhi hal tastaiicu ida kharaja almujaahidu an tadkhula masjidaka fataquuma walaa taftura wa tasuuma walaa tuftira ma kari kartaa markuu ruuxu jihaad aado furinta u baxo markuu baxaba inaad masaajidkaaga gasho oo aad salaad isu taagto oo aadan daalin marna maalinoo dhanna soomonaatoodan ah ma awoodi kartaa markaasuu wuxuu yidhi waman yastadicu dalik oo rasuulka yaa kari kara ya salaad uun u taagnow hana daalin soomanow hana afurin yaa kari kara buu yidhi wuxuu ku yidhi haddaadan kari karin dee anna wax kale bimacnaa wax weeyaan camal u dhigma ma jiro waay marka xadiidkaa iyo nusuusta la midkaa saxaabadu ka qaateen su markay keenayaan ah walal jihaadu fii sabiili llah ma xataa jihaadka rasuulilahi marka yani waxay tilmaamaysaa maalmahan iyo fadiilada ay leeyihiin wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah sababta tobanka dilxija ay fadliga siyaadada loo siiyey iyo imtiyaaska loo siiyey wuxuu leeyahay limakaani ijtimaaci um-, ummuhaati alcibaadati fiih lianna cibaadaadka ugu waaweynee ilaahay loogu dhowaado baa maalmahan isugu yimaada ku kulma sida salaada soonka sadaqada xajka walaa yata'ataa dalika fii hayrihi buu yidhi maalmo kaleoo intaasi isu imaan karaan maba jiraanba yacni waxa weye salaaddii waa la tukanayaa soo maaha soonna waa tegi doonnaa waa la soomayaa sadaqaadkii baa la baxsanayaa oo ay ka mid tahay waxyaalo fara badan xajkii acmaashiisii baa lagu jiraa shantii tiirilislaamba waa lagu ay ku jiraan shantii tawxiidkiina waa u isagana waxa weeye dikriguu ka marka wax alla wixii camal saalixa intii ugu waaweynayd baa maalmahan isu imaanaya maalin kaloo isu imaan karaan ma jiro laanna inta kale haddaad isu keento xaj baadan keeni karin xajku meel kale ma geli karo maalmahan unbuu geli karaa marka acmaashii waaweynayd maadaamay isugu timid ayay maalmahani fadligaa siyaadaad ah ku yeesheen buu leeyahay alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah fadaaisheeda marka waxaa ka mid a maalmahan tobanka ee bisha u horeysa fadaaishooda waxaa ka mid a culimmadu sheegaan waxay yidhaahdaan waa khaatimatu lashhuri almacluumaat ashhuru lxaj waxaa jira bilo ilaahay uu ugu talagalay in la xajiyo waa bilo la yaqaano alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaano bu alla yidhi tobaaraka wa tacaala bilo khaasoo la yaqaano ah bilaha la yaqaano culimmada qaarkood waxay qabaan waxaa ugu dambaysa tobanka beri ee dilxaja ugu dambeeya iyagaa khatima bilaha xajka oo waa saddexda labada bilood ee ka horeeya bisha shawaal iyo dilqacda iyo dilxija tobankeeda hore tobankaasi marka waxay khatimeen dilihii xajka sidaasi waxaa qaba oo maray cumar ibn khaaab wiilkiisa cabdullahi bni cabaas cali bn abi aalib cabdullahi bn mascuud ibni cabaas cabdullahi bni zubayr taabiciinta intooda badan waana madhabka imaam shaafici yani shaaficiyiinta qaar ka mid a ah axmed abu xaniifa abu yuusuf abu thawr aimo badan baa maray yani alxaju ashhuru macluumaad tobanka horee dilxija ayaa ugu dambaysay leeyihi qaarna waxay qabaan waa ra'yi kale bisha oo dhan baa gelaysa oo saddex biloodoo kaamil ah bay noqonayaan iyadana waa ra'yi jiro wa waxaa ka mid ah ay leeyihiin tobankan beri maalmaha ilaahay iyadana qur-aanka ku sheegay ee uu ku sheegay alayaamu almacluumaat maalmo iyagana la yaqaano oo ilaahay uu yidhi alla xusa iyadana waa tobankan beriye bisha u horaysa fii suurati alxaj allah tabaaraka wa tacala wuxuu uhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaatin cla ma rasaqahum min bahiimati اlancaam nabiyullaahi ibraahim caleyh wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu kacbada dhisay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu ku yidhi waadin fi nnaasi bilxaji dadka waxaad ogeysiisaa u iclaamaysaa ibraahiimow xaj u iclaami inay ilaahay beytkiisa soo aadaan iclaankaa bixi way imaanayaan markaa yaani dhawaaqii nebiyulaahi ibraahim u dhawaaqay baa gaadhaya ilaahay baa gaadhsiinaya kadib way imaanayaan iyagoo lugaynaya qaar lug bay ku imaanayaan qaar waxay ku imaanayaan gaadiid dhul fog ka yimid oo oon iyo gaajadu ay boggiisa laashay yani aad u rafaadsan oo bogu laalmay oo isku dhagay meel fog ka yimid adduunka cirfihiisa ka yimid qaarna gaadiidkaasay ku imaanayaan yani dhul aad u kala fog bay ka kala imaanayaan xajkay soo aadayaan maxay u imaanayaan liyashhaduu manaafica lahum manaafacaad ayagu ay leeyihiin inay xaadiraan leanna xajku waxaa ku jira manaafacaad fara badan maqaasid fara badan kuwa adduunyo leh kuwa aakhira leh manaaficdaasay xaadirayaan wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaat iyo inay ilaahay magaciisa xusaan maalma la yaqaana dhexdooda oo ay ku xusaan calaa maa rasaqahum min bahiimati lancaam xoolahan ilaahay ku irsaaqay ay qaar dhaqanayaan qaar maalayaan qaar qalanayaan qaar gaadiid ka dhiganayaan qaar qurux ka dhiganayaan xoolahan ilaahay ku irsaaqay inay ilaahay magaciisa ku dul xusaan ayaam macluumaat maalmaha la yaqaano waa maalmahee culimmada badankood waxay qabaan alayaamu almacluumaat waa cashru dilxija waa tobanka beriye bisha dilxija u horaysa hadi hiy alayaamu almacluumaat sidaa waxaa maray cabdulahi bni cumar cabdulahi bni cabaas taabiciinta qaar badanoo ka mid ah waana qowlu abi xaniifa shaafici axmed fi lmashhuuri canhu yani waxa weeyaan aimmadii salafka saxaabadii iyo taabiciintii ayaa maray qaar ka mida alayaam almacluumaat hiya ayaam alcashri min dilxija ileyh ayadana fadligaana way leedaho qur-aanku tilmaamay allah tabaaraka watacala uu tilmaamay fadiladeeda waxaa ka mida ah tobankan beri caadatan waxaa ah allah tabaaraka watacaala hadduu maalmaha fadli ku sheego habeenaduna way la socdaan haddii habeenada fadli lagu sheegana maalmuhu waa la socdaan laakiin waxaa dhici karta marmarka qaarkood in maalinta lagu koobo habeenka uusan ku jirin ama habeenka lagu koobo oo maalintu ayna ku jirin way dhici karta sida maalan eh, leylat lqadri oo kale leylat lqadri fadligeedu waa habeenkii waa habeenkii leanna wax way qur-aankaa sheegay salaamun hiya xataa eh, malaci alfajri ilaa waagu ka baryaa layidhi haddaan wax qayda la helin asalku waxa weye maalinka iyo habeenku inuu fadliga wadaagaan waay ayb saas daraaddeed tobankan bisha dilxija u horreeyaan ka hadlayno habeenadooduna fadli bay leeyihin waxaa tilmaamaya allah tabaaraka wa tacaala ayaa ku dhaartay oo rabbi wuxuu yidhi walfajri walayaalin cashr fajirkan ku dhaartay iyo habeenno toban ah culimada badankood waxay ku fasireen jumhuur mufasiriin mufasiriintii salafka ah iyo a'immadu waxay ku fasireen tobankaasi beri habeen ee ilaahay ku dhaartay waa tobanka habeenee bisha dilxija u horaysa saasay ku fasireen cabdullahi bni cabbaas ardadiisii qaar badanoo ka mid ah a'immada saasay ku fasireen waa layaalin cashirin haddii ilaahay shay ku dhaarto dhaartiisu waxay kutusaysaa shaygaasi mudnaan khaasuu leeyahay cajiib khaasaa ku jirta hadii ilaahay shay ku dhaarto makhluuqaadkiisa kamida mida yacni mudnaan gooniyuu leeyahay saas daraaddeed baa habeennadaasi rabbi ugu dhaartay tabaaraka wa saas daraaddeed baa culimmadu waxay ka doodaan tobankan beri ee bisha dilxija u horraysa iyo tobanka beriye u dambaysa tobanka u dambaysa bisha ramadaan cashiril awaakhirka bisha ramadaan kee fadli badan baa isgarab dhigaan waa tobanka aad aragteen ramadaanka ictikaaf iyo salaatuleyl iyo tahajud iyo cibaadaad iyo ictikaaf iyo aynu hawshiisa ku qaadanno iyo waxaa laga wada hadlayaa tobankan bisha dilxija kee fadli badan abcan tobanka dambe bisha ramadaan waxaa ku jira habeen habeen u dhigmi kara uusan jirin oo leylatulqadriga laakiin waxay leeyihiin marka habeenka gooni aan loo fiirinin ee tobanka iyo tobanka laysgarab dhigo kee fadli badan bay ka hadlayaan almajmuuc bilmuqaarana maca almajmuuc kuwanoo wada jira iyo kuwanoo wada jira marka laysu fiiriya kee fadli badan bay dhahayaan qaar waxay leeyihiin tobanka dambe ramadaan baa sita qaar waxay leeyihiin maya tobanka dilxija ayaa ka fadli badan bay leeyihiin markii laysku qabto oo tobanka ramadaanka kuwanaa ka fadli badan binasi alxadiid binasi alxadii bay leeyihiin bicumuumi alxadii qaar waxay leeyihiin aynu kala qaadno habeenno marka la yidhaahdo tobanka ramadaan baa fadli badan maalmo marka la yidhaahdana tobanka dilxija u horreeyaa fadli badan xaggii maalmaha dilxija ku fadli badan xagga habeenadana cashru awaakhirka ramadaan baa fadli badan sidaana culimmada qaar baa ku jamcinaya u fiirsa marka meesha la geeyey tobankan beriya bisha u horreeya waxaa lala tartansiinayaa tobankii bisha ramadaan u dambaysay abcan bisha ramadaan saan uga faa'idaysanno waad garanaysaa laakiin tobankani inta badan waxay ina maraan inagoonba aan xusuusanin dadka inta ka faa'iidaysta aad buu yaryahay waana sababta keentay inaynu eh, baraarujinno waay nacam haddana kaaga darane tobankani waxay ku soo hagaagayaan eh, xilli ay dadku ganacsi ku jiraan ciiddii soo dhow waa mid wax gadanaya oo dharkii ciidda iyo alaabtiisii iyo iibsanaya oo wareegahaya oo caruurtii gacmaha wada oo dukaamada muxuu ahaay u kala gooshaya iyo mid badeecadii keenahaya iyo mid badeecadii gadaya iyo mid badeecadii xamaalahaya ya waaba la mashquulsan kanshabo lama hayaba meeshaa way meesha halis ku jirta waay meesha ilaahay wuxuuba isugu aadiyey meesha waa ku jirtaba waxa la isugu aadiyeybaa imtixaan iyo xikmad baaba ku jirtaba marka halkaasa marka waxaa ka soo baxaysa sidee buu ruux uga faa'iidaysan karayaa tobankaasi marka iyagoo fadliga siyaadada a ah lehoo ka siman ayaa hadana maalmaha tobanka qaar ka mida ah sii fadli badan tobankiibaa haddana sii kala sita maalan maalmaha ugu sita waxaa ka mida ah maalinta carafo oo bishu sagaal tahay fadaa'il khaasay leedahay culimmada qaar inay tahaybaa afdalu alayaam inay tahay bay ku sheegaan qaar ka mida laakiin sida saxiixaa ah waa u tegi doonnaa maalmaha waxaa ugu fadli badan sanadka maalinta ciidda ee tobnaad waana u tegi doonnaa lakiin culimada qaar baa waxay yidhahdeen carafaa ugu fadli badan ayib waxaa ka mida maalinkaas sagaalaad fadaaisheeda waxaa ka mida carafa la taagan yahay waxaa ka mida waa yowmu ikmaali اddiin wa itmaami اnicma waa maalintii ilaahay diinta dhammaystiray nicmadiisana korkeenna ku dhammaystiray waa fadiiladaas iyada iskale fi saxiixayn waxaa ku sugan cumar ibnu khaaab radia allahu tacaala canhu ardaa nin yahuudiya u yimid markaasaa wuxuu kuuhi yaa amiira almu'miniin aayatun fii kitaabikum low calayna macshara alyahuudi nasalat latakhadna dalika alyowmi ciidan amiirkii muminiintow cumar bay la hadleen waa yahuud ah, nin yahuudiya waay umm, amiirkii muminiintow aayad kitaabkiinna ku jirta haday annaga yahuudda nugu soo degi lahay maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahay maalin weyn buu agtannada ka noqon lahay markaasuu cumar wuxuu ku yidhi ayu aayatin waa aayadeen markaasaa yahuudigii wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diinan maalinkaas waay maanta ayaan korkiinna ku dhammaystiray diintaydii nicmadaydiina korkiinna ku taam yeelay islaamnimadana diin ahaan raalli idinka noqday marka waa nicmo dhammaystiran iyo diin buuxsantay waay maalinka aayaddaa soo degtay annaga hadday nugu soo degi lahay maalinkaasi waa ciid baan ka dhigan lahayn buu yidhi yahuudiga markaasaa wuxuu yidhi innii la aclamu alyowma aladii nasalat fiih waalmakaana aladii nasalat fiih anugu waxaan garanayaa buu yidhi maalinkay soo degtayna waan garanayaa meeshay ku soo degtayna waan garanayaa oo waa maalinkee waase xaggee wuxuu yidhi nasalat warasuululahi sal lay slm qaa'imun bicarafa yowma aljumuca waxay soo degtay nebi maxamedoo carafa taagan banka carafa maalinkuna ay jumco tahay saan u tegi doonno waa maalin ciida maalmaha ciidday ka mid waa ciid soo waa ciiddii usbuuca laba ciidoodoo isgalay iyo nebigoo carafa taagan bay aayadu soo degtay marka yahuuday haddaad ciid ka dhigan lahaydeen annaga laftannada laba ciidood bay noo tahay waa jawaabta khaliifku sidaas waay macnaheedu waxa weye marka maalinkaas yowmu carafa waa maalinkii ilaahay diintiisa dhammaystiray nebiguna sala allahu aleyh waali wasalam markuu ka laabtay xajka xajatulwadaac oo aayadu soo degayso oo uu madiine u noqday saddex bilood saddex bilood ma wada noolayn saddex bilood ka yar buu noolaa kadibna tii ilaahay baa u timi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bimacnaa ayaddu waxay tilmaamaysay in waxyigii kor ka imaanayay uu gebagaba yahay hadduu gebagaba yahayna nebi moxamed sal alay wasalam inay muhimmaddiisii dhammaatay taasay tilmaamaysay macnaha marka fadli ay gooni u leedahay way maalinta carafo sidoo kale fadiiladeeda waxaa ka mid ah, waxaa lagu daraa maalmaha ciidda ah maalinkaa sagaalaad waxaana tilmaamaya xadiida cuqbat bni caamir oo rasuulku yidhi sala allahu calayh waaalih wasalam yowmu carafa wa yowmu nnaxri wa ayaamu tashriiqi ciidunaa ahla alislaam wa hiya ayaamu aklin wa shurbin maalinta carafo iyo maalinta ka dambaysae xoolaha la qalaya ciidda iyo saddexda beri ee ka dambaysa ayaamu tashriiqa la yidhaahdo waa ciidanadii haddaan nahay muslimiinta waana maalmo cunitaan iyo cabitaan buu nebigu yuri sal lla alay wasalam maalmo cunitaan iyo marka maalin ciida waaye leanna gelinka habeenkaas soo socda waxaa soo gelaysa ciiddii weyneyd ayaduna xadiiskaa waxaa soo saaray abu iyo tirmidi axmed tirmidi wuxuu leeyahay waa xasan saxiix xaakimna wuxuu yihi waa saxiix cala sharti muslim dahabi baa ku waafaqay sidoo kale sheekh albani calayhim araxma jamiican marka ciid waaye maalinkaasi marka taana way la dheertahay waxaa kaleeto ay fadiilo iyo gooniya la sidataa maalinta carafo soonkeeda iyada la soomo ayaa ilaahay wuxuu ku dhaafayaa sanad tegey iyo sanad soo socda dembigooda wadalika fadlullah waxaana tilmaamaya xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi abi qataada nebigu wuxuu yhi sal lla siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah walatii bacdah maalinka carafa ee bishu sagaaltahay soonkeeda ilaahay baan yaan ka sugayaa ajir kaga rabaa inuu ku dhaafo sanadkii hore ka horreeyey iyo sanadkii ka dambeeya dunuubtii dhacday inuu ilaahay addoommada kaga dhaafo tabaaraka watacaala marka taana maalinka sagaalaad ayaa khaas laa ah, hawaabka iyo ajirka soonka maaha soonka khaas lama asaan u tegi doonno laakiin waxay khaas la tahay ajirkaa siyaadada waxaa kaleeto oo iyadana yowmu carafa fadaaisheeda ka mida waa yowmu alghufraan waalcitqi min annaar waa maalin ilaahay addoommadiisa u dembi dhaafo qoortoodana naarta ka xoreeyo maalin weyn waaye ayb markii xajka la yidhaahdana waa maalmaha xajka ugu weyn oo waxaa dhaca tiirka ugu muhiimsan tiirarka ugu muhiimsan ka mid a xajka tiirarkiisa oo ah istaagidda carafo oo nabigu wuxu uhi sal lay waslam alxaju carafa xaj oo dhan waaba carafo un xaj haddaad maqasho waa istaaga carafo saas daraaddeed baa culimmadu isku waafaqsan yihiin ruuxii istaaga carafo ay gafto xaj ma jiro xajkii waa dhaafo waxaa kaloo dhan yani ma karaan booskeeda haddaba maalinkaasi sagaalaad miisaadkeeda waxaa ka mid ah iyo fadaaishay goonida la tahay kama fi saxiixi muslim min xadiidi caaisha nebigu wuxu uhi sal lay waslam ma min yowmin akar min an yuctiqa allahu fiihi cabiida min annaari min yowmi carafa wainahu layadnuu uma yubaahi bihim almalaa'ika fayaquulu ma araada haulaa ma jiro maalin ay ka badan tahay addoommo inuu ilaahay naar ka xoreeyo maalinka carafo ay ka badan tahay maalinka ilaahay addoommada ugu badan uu cafiyo ee uu saamaxo ee uu naarta ka saamaxo naarta ka cafiyo waa maalinka carafa waay dadka la saamaxaye ilaahay uu qoortooda naarta ka cafinayo ama uu ka saamaxayo ama ka xoraynayo dadka xujayda khaas ma kuma aha xujayda keliya maaha dhan waa cid kastoo mudata ama ilaahay uu qadara tabaaraka watacaala ayuu ilaahay xoraynaya waa maalinkay ugu badanta ayb allah tabaaraka watacaala samada soo ku imaanaya waa soo dhowaanayaa qaybtiin malaa'igtu rabbi wuxuu ku leeyahay oo u faanayaa addoommadiisan banka taagan ee basaastu ka muuqato diiftu ka muuqato rafaadsan deegaamadoodii ka kala yimid maxay u yimaadeen buu le rabbi tabaaraka wa tacaala maxaa meesha keenay maxay u dhooban yihiin markaasaa waxay leein rabbiyow ridahaaga iyo naxariistaaday rabaan alla wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala markhaati ka ahaada waan u dembidhaafa ayaga keliya ma ee xataa intay u shafeecaanna waa u dhaafa ciday u ergeeyaanoo u duceeyaan xataa waa ka aqbalay bu allaleeya tbarak watacaala waa maalinkuu shaydaanku ugu dulinimo badan yahay waay yani leanna wuxuu ka xun yahay khalaa'iqdaa ilaahay cafinaya isaga dhibaysa dadkaa naarta laga cafinayo ilaahay saamaxayo u dembi dhaafaya yuu ka xun yahay waa maalinkuu ugu dulinimo badan yahay sanadka dhan sidaas daraaddeed maalinka carafo waa maalin mudnaan khaasa leh tobanka marka lasoo duudubay haddana mudnaan ka sii leedahay oo ay ka sidataa macnaha maalinka labaad ee tobanka isaguna fadiilada sito tobanka ka mid a ah, waa yowmu naxri waa maalinka tobnaad oo la ciidayo waaye dadka xajka jirana waa maalinka ay gudanayaan acmaasha xajka inta ugu badan waa maalinkuu ilaahay ku magacaabay yowma alxaji alakbar maalinka xajka ee ugu weyn maalmaha leanna waxa weye shan camal oo waaweyn oo acmaasha xajka ka ah la qabtaa maalinka isagaa waana maalinka ugu fadli badan maalmaha adduunyada maalin maalin marka la yidhaahdo maalinka ugu fadli badan waa maalinka ciidda ah ee bishu toban ay tahay waay waxaana tilmaamaya xadiidka cabdulaahi bni qurطin nabigu yidhi sal ly waslam acdamu اlأyaami cinda allahi yowm اnaxri uma ywm اlqari buu nabig yuri sal ley waslm yacni maalmaha maalinka ugu weyn ilaahay agtiisa waa maalinka xoolaha la qalay oo ciidda ah waxaa ku xiga maalinka layidhi yowmulqarri yowmulqarri waxaa laga wadaa waa maalinka kow iyo toban bishu ay tahay oo ay dadkii xujayda ahaa mino dib ugu noqdeen noqdeenoy ku sugnaadeenoo xasileen yowmulqarri bimacnaa yowmulistiqraar waa lianna alxujaaj yastaqiruuna fi mina maalin camal badan ay hayeenoo maalinkii tobnaada kadib maalinkaa minay joogaan marka maalinkaa koyo tobnaad baa ku xiga buu rasuulku yuri sal ly maalinka marka ugu fadli badanee ugu weyn maalmaha waa maalinka ciidda inagu marka xadiidka axmed iyo abu dawud iyo nasaai ibni xibbaan baa soo saaray inuu maalmaha yowmunaxri ugu fadli badan tahay waana xadiis saxiixa weeye ayib lannahu yani waxa weye manaagsigta xajka acmaasha xajka ee ugu badan baa maalinkaa dhacda saan sheegnayba sidoo kale ee maalinkaasi maalinkaasi saddex beri oo ka dambaysa waa ciidda ugu weyne muslimiintu leeyihiin muslimiinta haddaynu nahay waxaa ilaahay inoo jideeyey laba ciidoodoo sanadkii mar soo wareega iyo hal ciidoo usbuucii mar soo wareegta halka ciidee usbuuca soo wareegta waa maalinta jumcada ah labada ciidood ee sanadkii mar yimaadana waa ciidda ramadaanka ka dambaysa fitriga iyo ciidda acmaasha xajka marka lagu jira ciidda carafa ah labada ciidood waxaa weyn midda carafaa weyn labadooda midda carafaa weyn sidaas daraaddeed waa saddex beri haddii carafo lagu darana waaba afar beri oo la waa ciid haddii la yidhahdo san soo marnayba afar beri bay noqoneen waxaan u shan beri bay noqoneen maalinkaa aynu salaadda ciidda tukanayno iyo saddex beri oo ka dambaysa ayaamu tashriiq laysku yidhaahdo afartaaba waa ciid afartaasiba waa ciid saas daraaddeed afartaa beriba xoolaha waa la qali karaa adaaxida adxiyada la qalayo maalinka tobnaad ciidda kuma eka kooiyo tobnaad baa la qali karaa labiyo tobnaad baa la qali karaa ilaa saddexiyo tobnaadka waa la qali karaa waana maalmaha acmaasha xajku ay soo ururayaan sidaas wey macnaha waxaa tilmaamaya xadiidka nubayshat alhudali imaam muslim soo saaray rasuulku yuri sal lla lay ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaah waa maalmo la cuno la cabo ilaahayna la xuso tabaaraka wa tacaala iddaasi marka waxa weeye fadaa'ishii waay tobankani fadligay leeyihiin iyagoo isku duuduuban iyaga laftooda say usii kala fadli badan yihiin oo maalinka sagaalaad iyo maalinka tobnaad sii sidata fadaa'ishii waay waxaan uga gudbaynaa haddaynu fadliga ogaanay wadaa'iftii maxaa la qabanayaa maxaan samaynaa maxaa cibaadaad maxaa acmaal seen u cibaadaysannaa cibaadaadka xadiidka markaynu dib ugu noqonno xadiidkan ku bilownay muxaadarada nebigu wuxuu uhi sal alla alay waslm maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha alcamalu asaalixu wa caam camal kasta oo saalixa camal saalix maxaa la yidhaahdaa camal kastoo ilaahay loogu dhowaado oo saddex shardi laga helay waa saalix cidda samaynaysa waa inay mu'min tahay oo gaal wuxuu sameeyo saalix ma noqdo waa in ilaahay dartii loo sameeyo oo niyadu ay tahay allah dartii bas ujeeddo kale ayna meesha ku jirin hadday ujeeddo kale meesha soo gasho oo niyadu kaa khaldanto camalku saalix ma ah shardiga saddexaad camalkaasi waa in uu u dhaco sidii alle u jideeyey rasuulkiisa u jideeyey sal ly waslam iyadana haddaad khilaafto si khaldan u samayso iyadana saalix maaha saddexdaa markaynu ka helna amalku waa saalix alcamalu asaalix marka waa lafdi caam ah waxaa soo gelaya acmaashii oo dhan sadaqadii soonkii muxuu ahaaye khayrkiioo dadka la faro waxaa soo gelaya salaadihii waxaa soo gelaya muxuu ah ixsaankii khalqiga loo samaynayey wax kasta oo ilaahay jecel yahay camal saalixay soo geli allahumma in la helo waxyaabaha qaarkood nas ka saaray mooye alcamal asaalix khayr kastaa gelay oo addoonka ilahay ugu dhowaado tabaaraka wa tacaala laga helo laakiin haddaynu si faahfaahsan usii gudagallo waxaa ka mida tobankaa beri acmaasha ilahay loogu dhowaan karayo soonkaa ka mida tobankaba waad wada soomi kartaa tobanka beriba waad soomi kartaa waynu soo marnay iyada maalinka sagaalaad inay fadli gooniya soonkeedu leeyahay laakiin maalinka sagaalaad kuma ekee tobanka mahee tobanka maalinka tobnaad lama soomi karo se waa maalin ciida ah. laakiin sagaalka ka horeeya waad soomi kartaa sagaalkaba waa wada soomi karaa waxaana tilmaamaya xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo kheyrkood soo saareen nebiga xaasaskiisa qaar ka ah laga warinaya kaana rasuulu lahi sal lla alay slam yasuumu tisca nabigu sagaalka bisha dilxija wuu soomi jiray wa yowma caashuura iyo maalinka caashuura waa bisha muxaram maalinkeeda tobnaad wa alaaata ayaamin min kulli shahrin bil kastana saddex beri buu ka jiray nebigu sal lla alay marka tisca dilxija culimmada qaar waxay ku fasireen bimacnaa sagaalka beriba qaarna waxay yidhahdeen maalinka sagaalaad way jirtaa tafsiirkaasi laakiin sida saxdaa sagaalka beriya bisha dilxija wa xafsa binti cumar baa iyadana xadiid macnaha leh nebiga ka warinaysa sala allahu calayhi waaalih wasalam saas daraaddeed baa a'immadii salafka qaar badan waxaa ka sugan iyo saxaabadii inay soomi jireen sagaalkaa beriba maalan cabdullahi bni cumar oo kale alxasan ibn abiilxasan albasri oo kale ibnu siriin oo kale qataadat ibnu dicaam oo kale way soomi jireen wuxuu leeyahay ibnu rajab calayhi raxmatullah in la soomo sagaalkaa beriya bisha u horeeya waa qowlu akar alculamaa aw kaiir minhum waa culimmada badankood say qabaan ama in badanoo iyaga ka mida say qabaan waay in la soomi karayo abcan alcamal asaalixu buu soo gelayaa soonku haddiiba xataa aan daliil khaasa loo helin cumuumka xadiidkaa horaa ku filan ayb waxaase jira xadiid kale oo sheegaya caaisha warinayso saxiixu muslim ku sugan oo ay leedahay maa ra'aytu rasuula lahi sal lay slm saa'iman cala cashri weligay ma arkin bay tihi nebigoo sooman tobanka dilxija see la yeeli marka caaisha waxay leedahay ma arka weligay isagoo sooman xafso iyo saxaabiyaad kalena waxay leeyihin nebigu waa soomi jiray sal alla alay iswaafajinta labadaa xadiid bay culimadu aaraa kala gadisan ka leeyihiin imaamu axmed caleyh raxmatullaahi jawaabo dhowruu ka bixiyey waxaa ka mida ah, maalan mar wuxuu ku jawaabay xadiidka caaisha qad ruwiya khilaafahu xadii khilaafsan baa la wariyey buui oo kaa xabsiiyo kuwa kaluu ka wadaa ayb oo uu ka rajaxaya macna xadiidka xafsa kadibna wuxuu tilmaamay xadiiu wuxuu yidhi caaisha sanadkiisaa la isku khilaafay buu mar isagoo musnadaa la wariyay marna isagoo mursalaa la wariyey marka waa nooc tacliilina wey macnaha xadiidka caaisha oo cilaynayaa oo wuxuu rajaxayaa xadiidta sheegaysa inuu soomi jiray nebigu sal lla alay culimmada qaar ka mida waxay ku jawaabeenoo xadiidka caaisha kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen caaishana way diiday ma arkin bay tidhi xafsana way sugtay cidda sugtay baa warkiisa la qaadanaya limaada lianna saxaabadu cid cilmigii nebiga wada koobtay ma jirto caaisha cid ka cilmi badnayd yay sunanka qaarkood iyo axkaamta qaarkood iyo axaadiista qaarkood ka qarsoomeen bakar bay ka qarsoomeen cumar bay ka qarsoomeen cali bay ka qarsoomeen cumaan bay ka qarsoomeen marka in saxaabiga uu axaadiista qaarkood ka hoos baxdo ama uusan maqlin la yaab ma leh lanna cilmigii nebigu la yimi sal lay slm iyo axaadiista way qaybsan yihiin ba qayb bay heleen kulli wax wada kulmiye ma jiro caaisha marka ma arkin hadday tidhi qayrkeed baa arkay cid kala aragtay iskama hor imaanaysa marka marka waxa weeyaan almubitu muqadamu cala annaafi waay lanna yani man xafida xujatun cala man lam yaxfad haddayna caaisha xifdiyin xafse iyo saxaabiyaad kalaa xifdiyey sidaas daraaddeed halkaana culimmada qaar baa maray mar kale imaam axmed wuxuu kaga jawaabay xadiidka caaisha wuxuu yidhi waxaa dhici karta inay ula jeedtay caaisha ma arkin nebigoo sooman inay ula jeeday lam yasum ilcashra kaamilan tobanka ma wada soomin inay ka wadaa dhici karta xabsana ay aragtay maalmaha qaarkood isagoo sooman sida haddii la waxay noqon marka maalmaha qaarna in la soomo qaarna aan la soomin sidaana qaar baa la isku waafajinaya macnaha adiga si la yidhaahdaba warka soo duuduubo soonka sagaalkaa beriya bisha u horaysa waa mashruuc sagaalkaba waa la wada soomi karaya ayb soonku marka waa mid waa cibaado sideedana u weyn maalmahaana mashruuc oo cibaadaadka ilaahay jecel yahay ka mid a waxaa ka mid a acmaasha iyada ah ee aynu tobankaa beri ilaahay ugu dhowaan karno qiyaamuleylka inaynu habeenkii la istaago salaaddii habeenkii la tukado salaatuleylkii muxuu ahaayey wakhti dheer la istaago la taagnaado lianna si ahaanteedaba salaadda habeenka la tukado salaadaha sunnaha iyadaa u fadli badan waajibka marka laga yimaado salaad ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu fadli badan salaada habeenka u fadli badan xadiidka abu hurayra tilmaamaya fii saxiixi muslim waayrihi afdal salaati bacda alfariida salaat lleyl buu nebi ur sal lay wasalam salaadaha waajibka marka laga yimaado salaad la tukado waxaa ugu fadli badan salaada habeenkii marka habeenkii inaad qayb ka qaadato qur-aanka kariimkana waa kaad aragteenoo ilaahay uu ku sifeeyey muminiinta markuu ilaahay sifaynayey habeenka qayb oy soo kacaan yani wax weeyaan aayado dhowraa ah ilahay ku sheegay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic yani meeshay jiifaan bay ka kacaan oo dhinacoodu ka fogaadaan ilaahay bay isu taagaan ayib kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenka qaar ka mida ma seexdaan way soo kacaan marka qiyaamuleylku sideedaba waa dhaqanka dadka mu'miniinta habeenkii qaar ka mida inay istaagaan habeenadu haday marka fadli siyaada a leeyihiinna salaadoodu siyaaday wadataa waqtiga saa'idkaa cibaadada gasha siyaaday wadataa marka ama salaada habeenka ha noqoto ama salaadaha sunanka ha noqoto salaadaha waajibka ka horeeya ka dambeeya ama salaadii barqinkii ha noqoto salaadaha in muxuu ahay ruuxu badsado sunanka ah kuwa waajibka ana iyaga iska badaa ayb iyadana waa sunno saas daraaddeed saciid ibnu jubayr taabicigii jaliilka ahaa markuu cabdilaahi bni cabaas ka wariyey xadiidka sheegaya tobanka beri fadligooda markuu ka wariyey ayaa waxay isagu wuxuu lahaan jiray dhaqan kaana ida dakhala alcashru ijtahada ijtihaadan shadiidan xataa ma yakaadu yuqdaru calayh saciid ibnu jubayr yacnii wuxuu u dadaali jiray dadaal aad u daran buu dadaali jiray dadaal aan la keri karinba maba sigi kartidba inaad isagoo kale la timaado markaasaa wuxuu dhihi jiray habeenkii nalka hadaminina habeenadaasi tobanka tobanka hore dilxija wuxuu dhihi jiray cibaadada lagu mashquulo iyo salaada waxaa soo saaray daarimi iyo bayhaqi biisnaadin xasan yani aarkaa saciid bnu jubayr radi allahu tacaala canhu waraximah ayb almuhim habeenkii in la istaago salaadaha sunanka la badsado waa camal kale soonkii waa camal buu ahaa salaada sunankuna iyaduna waa camal labaad camalka saddexaad waxa weye aan qaban karayno ilahay ugu dhowaan karno maalmahan tobanka waa dikrullah ilaahay xuskiisa ya xuska ilaahay dikrullaahi haddaad maqasho qur-aankaa kow ka ah dadka qaar baa markay dikriga ilaahay maqlaan ayaa waxay u qaataan uun subxaana allahi alxamdu lilaahi laa ilaaha ila allah bas laakiin dikrullah waxaa ugu horeeya qur-aanka kariimka oo la ahriyo saas daraaddeed baa qur-aanku markuu dikriga sheegayo in badan wuxuu ka wadaa oo dikriga lagu ilaaqaya qur-aanka lagu ilaaqayasaga laftiisa lagu ilaaqaya marka dikriga ilahi tabaaraka ama qur akhriskiisa ha noqdo ama adkaarta kale ha noqoto ayadana waa waxyaalaha ilaahay tabaaraka watacaala inoo jideeyey maalmahan tobanka inaynu aad uga faa'iidaysanno ku dadaallo dikriguna si ahaantiisaba acmaasha ilahay loogu dhawaado ugu fadli badan yahay kuwa ugu fadli badan buu ka mid yahay waxaa tilmaamaya arrinta ayada xadiidka abidarda rasuulku wuxu uhi sal lla alay waslam alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum waskaaha cinda maliikikum waarfaciha fi darajaatikum wakhayrin lakum min infaaqi اdahabi wاlwariq wakhayrin lakum min an talqw caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribuu acnaaqakum miyaanaan idinka warrami buu nabig sal ly slm idiin sheegaa acmaashaad samaynaysaan ka ugu khayr badan boqorkiinna agtiisana ugu dahirnaanta badan darajaadka aakharana ugu sarrayn badan idinka khayr badan inaad dahab iyo fido aad sadaqaysataan oo baxsataan idinka khayr badan inaad cadowgiinna la kulantaan ood dagaalkula kulantaan ood laysaan isaguna idin laayo intaasoo dhan wax ka fadli badan ma idiin sheegaabu nebur sal lay slm waxay dhideen balaa yaa rasuul allah noo sheeg rasuulka ilah yaaba heli karaba yaa wax jihaadkii ka fadli badan oo sadaqadii xoolaha dahabka sadaqee xoolihii qaaliga ah ka fadli badan oo muxuu ahaayey ka fadli badan ilaahay agtiisa darajaad siyaada ah leh yaa heli kara noo sheeg markaasaa nebiga wuxuu yuri sal lla alay slam dikrullah ilaahay xuskiisa waay ah, inuu addoonku carabkiisu uu ku qoyanaado ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa dikrullaahi marka la yidhaahdo qalbigana wuu ka dhacaa carabkana wuu ka dhacaa labadoodu markay wada socdaan buuna fiican yahay oo qalbiguna ilaahay xusuusan yahay carabkuna uu dikriga ilaahay hayo tabaaraka wa tacaala xadiikaasi waxaa soo saaray maalik axmed tirmidi ibnu maaja laakiin maalik mawquuf buu ka dhigay can abi darda qur-aanka kariimkana waad aragteen allah tabaaraka wa tacaala markuu dikrigiisa xuskiisa ka hadlayo inta badan waxaa la daba dhigaa kaiiran kaiiran baa la daba dhigaa fii suurat alaxzaab keligeeda yay saddex meelood ku soo aroortay suuradda bilowgeeda laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira maxaa ka dambeeya wadakara allaha kaiiran ilaahay xusay in badan haddana waxaa ku imaanaya markuu ilaahay sifaatka ka hadlahay yani ina almuslimiina walmuslimaat walmuminiina walmu'minaat ilahay wuxuu yidhi wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat iyadana kaiiran baa lagu xidhay isla suuradda markaad sii akhrido yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha Eh? dikran kaiiran hal suurad dhexdeed waa saddex gooray kusoo noqoto marka maxaa laga wadaa dikriga badiya waxaa la yidhaahdaa ilaahay xuskiisu acmaasha la sameeyo ka ugu fudud waay acmaasha saa fadligaa ay leedahay haddana aaday u fududahay sababta waxa weeye salaad baan tukanaya haddaad tidhaahdo waxaad u baahantay inaad soo weyse qaadato waxaad u baahantahay meeshaad ku tukan lahayd inaad hesho waxaad u baahantahay inaad taym hesho inaad shaqadaadii ka soo tagto inaad mashquulsanaato salaaddii aad muddo ku jirtay u baahan tahay laakiin ilaahay haddaad xusayso dikrinayso uma baahna inaad u tafaruqdo adoo dukaanka dhex fadhiya alaabtaada iibsanaya carabkaagu dhaqdhaqaaqaya xafiiskaaga adoo fadhiya carabkaagu shaqaynaya iyo qalbigaagu somaarati adigoo muxuu ahay iska adeeganayao jidka haya baa carabkaagu ayar soconaya marka dikrigu yani cibaadaadka ka ugu fudud waay wamaca dalika fadligaa siyaadadaana waa leeyahy maalmahan marka cibaado wuxuu ka mid ah cibaadaadka faadilka buu ka mid yahay wayadkuru smallaahi fii ayaamin macluumaat waa kaan soo marnay tobankaasi beri in ilaahay la xuso tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo iyadana fii musnadi axmed ku yimi min xadiid ibni cumar nebigu markuu yidhi sal ley wasalam maalmahan camal la sameeyo maalin wax ka weyni ma jiro wax ilaahay ka jecel yahayna ma jiro markuu ilaahay saa u sheegay nebigu baan dhihi markuu saa u sheegay sal lay waslam ayuu wuxuu yidhi faakiruu fiihinna min altahliili waltakbiiri waltaxmiid waxaad badisaan maalmahan tobanka dhexdooda tahliisha badiya tahliishu maxay tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah badiya takbiirta badiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar taxmiidda badiya alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah kuwaa badiya buu nabigu yidhi sal allahu caleyh waali wasalam maalmahan tobankaa dhexdooda dikrigus ahaantiisaba xajka maqaasidiisuu ka mid yahay ilaahay xuskiisa waad aragteen aayadaha xajka ka warramaya suuratulxaj iyo suuratulbaqaraba waa labada suuradeedee axkaamta xajku ku timid inta badan marka ilaahay xajka ka warramaya waxaad arkaysaan aad waxaa loo dhexgelinayaa dikriga ilaah xuskiisa aad loo dhexgelinaya faida afadtum min carafaatin e fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam haddana waxaa layidhi wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablii lamin aaliin uma afiiduu min xayu afaada annaasu eh, wastaqfiru llaha ilaahay xusa dembidhaaf weydiista faida qadaytum manaasikakum fadkuruu llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra yani warka dikrigu wuxuu ka mid yahay yani waxa weeye maqaasida xajku ka yahay inay addoommadu ay yani kusoo tababar qaataan ilaahay xuskiisa tabaaraka wa tacaala ayb maalmaha tobankaana si gooniyabaa loo amraysaan soo tilmaanayba dikrigaasi marka waxaa ka takbiirta allahu akbartaa ka mida oo weliba ugu qiim badan ka takbiirtu maalmahaasi waxay u qaybsantaa laba qaybood yani waxa wey takbiiraat ama takbiir mulaqa iyo takbiir muqayada takbiirta muqayadka waa midda salaadaha gadaashooda la takbiirsado waa waxayna ka bilaabataa sida salafka ka sugan takbiiraadka salaadaha ka dambeeya salaadaha shantee waajibkaa ah. marka la tukado la takbiirsado waxay ka bilowdaan maalinta carafo salaadeeda subax marka la tukado ayaa la bilaabayaa waxay ku egyihiin maalinka saddex-iyo tobnaad ee bisha salaadeeda casarka marka la tukado sidaasay salafku ahaan jireen ridwaanullahi calayhim saxaabadii nebiga taabiciintii camal la kala dhaxlay waay in salaadaha maalmaha afarta ah takbiiraadka salaadaha gadaashoodaa la wado taa waxaa la yidhahda marka takbiiraad muqayada takbiiraad mutlaqaa jira oo xilligaad heshaba jaaniskaad heshaba meel walba aad iska takbiirsato ayb kana waa marka takbiirtu camal weyn wey maalmaha isaga kadalika saharahaa lakum litukabiruu llaha calaa maa hadaakum saas daraaddeed baa cabdulaahi bni cumar iyo abu hurayra maalmahaasi tobanka ah way bixi jireen suuqay u bixi jireen markaasay takbiirsan jireen suuqa intay aadaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar fayukabiru nnaasu bitakbiirihima dadku markay maqnaan allahu akbartooda baa dadkuna la takbiirsan jireen riwaayo kale waxay leedahay suuqaba wax kale mayna u aadi jirin abu hurayre iyo iyo ibnu cumar alaab soo iibsada ama ganacsi ama cid soo salaama ma ahayn ama soo jimicsada ma ahayn laakiin suuqa waxay u aadi jireen keliya inay dadka xusuusiyaan takbiirta markaas intay suuqa dhex maraan bay takbiirta ku dhawaaqi jireen dadkuna markaas markay maqlaan bay takbiirsan jireen marka takbiirtu waxay ka mid tahay acmaasha jaliilka ee ilaahi loogu dhowaan tabaaraka wa tacaala laa siyamaa waxayn kusii jirin iyadu maalinta carafa maalinta carafa iyada dikrigu iyadana khaasiyuu leeyahay ducada iyo mxuuha dikriga noocyadiisa kale xadiidka camr bnu shucayb baa warinaya can abihi can jaddihi baa sheegaya wuxuu nebiga sal lay slam yidhi khayru ducaa'i ducaau yowmi carafa wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir duco la ducaysto waxaa ugu khayr badan ducada maalinta carafo waa la aqbali ilaahay baa dhow waana aqbalaya wax aan idhaahdo aniga iyo nebiyadii iga horreeyey waxaan ku hadaloon aan ku hadallana waxa ugu fadli badan oo ugu khayr badan kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir yacni dikriga ilaahay xuskiisa midda ugu fadli badan waay marka ducada waa ducaysan laa ilaaha ila allahu iyo dikrigaas subxaana allahi alxamdu lilah marka maalmaha waxaan uga faa'iidaysanaynaa soonkii salaadii sadaqadii dikrigii khayraadka kala duwan yaani wax ixsaankii khalqiga ixsaan loo sameeyo maalmahan wax kastoo camal saalixood ilaahay ugu dhowaato waa furanyah xilliyada kale la mid maaha saas daraaddeed aan u tartanno aanan badsanno insha allahu tacaala intaa waxaynu ku daraynaa oo aynu ku gebagabaynaynaa maalmaha wixii maalinka ciiddaa loo gaadho bishu toban tahay iyo wixii ka dambeeyo saddexda beriga ka dambaysa acmaasha la sameeyo waxaa ka mida in xoolo la qalo oo la gowraco innaa acطaynaaka alkowhara ah, fasalli lirabbika wanxar ilaahay u tuko gowracna gowracu wuxuu ka mid yahay cibaadaadka ilaahay jecel yahay sidaas daraaddeed baa haddaad cid kale oon alla ahayn wax u gowracdo shirki looga dhigay leanna waa cibaada gowraco waa goormo marka uu qurba yahoo wax ilaahay loogu dhowaanayo cibaadayah marna wuxuu iska noqdaa gowracu wax hilib loola qastayo shaatuka shaatu laxmin waay marna hilib unbaa loola qastayaa cibaado ruuxu kama dhiganayo marna gowracu waa cibaado ilaahi loogu dhowaanayo waa udxiyo waa hadyigii xajka waa wanqal waa cibaadaad markaasoo kale marka cibaadadaas xoolaha in la qala ah waxaa iskale yaani eh, yani ciidanaa iskale bilmunaasaba soomaalidu labada ciidoodba xoolay qashaan ciiddii ramadaan xataa xoolaa la qashaa laakiin ciidda ramadaan in xoolo la qasho cibaado ma aha hilib uun inaad isaga qastaysaan ood hilib cuni rabtaan mooye laakiin meeshaa kuma jirto qalliin ilaahay loogu dhawaado kuma jirto qalliinka ilaahay loogu dhowaanayo wuxuu ku jiraa ciidan uu ku jiraa oo fadliga badan marka munaasabad kalean insha alla kaga hadli doonaa xoolaha la qalayo shuruuday u baahan yihiin xilliga la qalayo munaasabad kalaan kaga hadli doonaa laakiin maqsuudka hadda aan u keenay wuxuu yahay ciddii doonaysa oo ku tala gashan in ay udxiyo qasho bishu hadday dhalato waa inuusan jidhkiisa waxba ka goynin cidiyihiisa timihiisa jidhkiisa waa inuusan waxba ka jarin ilaa uu neefka qalo waa haddaad ku tala gashan tahay inaad wax qasho haddaadan ku talagashanayn iska xiiro timahaaga jaro dhib maleh laakiin haddii qorshahaagu yahay bisha dhalashadeedaba jidhkaaga waxbaa ka goyn markay dhalataba sidaa waxaa tilmaamaya xadiidka umu salama fii saxiixi muslim nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam raa ra'aa hilala hilaala dilxija wa araada an yudaxiya falyumsik can shacarihi wa adfaarihi riwaaya kale waxay leedahay basharadiisii jidhkiisa yuusan wax ka goyn midkiin hadduu bisha dilxija ay dhalato uuna ku talagashan yaho doonayo inuu wax qalo timihiisa iyo cidyihiisa ha ka gaabsado yuusan waxba ka goynin jidhkiisa wax ka jarin sidaa nebigeenna yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka haddii aad ku talagashantihiin xugumkaas oo laga bilaabay inuu caawa bilaabanay hadday bishii caawa dhalato isla caawa way bilaabanay timahaagiiyo jidhkaaga ka goyn haddaad xoolo qali rabto intaasi ayaan insha allahu tacala ku gabagabaynaynaa kelimadii ahayd yani cashru dilxija fadaa'ilu wa wadaa'if yacni fadliga ay leedahay iyo maxaan qabanaa maxaan qaban karaa maxaa amaala marka laga faa'iidaysta insha allahu tacaala oo sida aan tobanka dambe bisha ramadaan mudnaanta aan siino oo kale mid la ama ku dhow ha la insha alla oo laga faa'iidaysto sax iyadoo la mashquulsan yahay oo ganacsi jiro howle lagu mashquulsan yahay haddana in sha allahu tacala yaynaan jaaniskaasi luminin hada billahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem الله تعالى يعني وسؤالها مع ليسي سؤال هل سؤال والله يريد موضوع هو نحن laga tumay xiliyaha wanqal ma geli karaa ama udhiya ma geli karaa haa wuu geli karaa neefka in la dhufaano oo xiniyaha laga saaro ama xiniyaha la tumo labadaba udxiyada u geli karaa leanna nebiga waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu ku udxiyaystay wan dhufaanan ama xiniyihiisa la tumay ama xiniyaha laga saaray leanna waxa weeye labka xoolaha waxaa xiniyaha looga saaraa raganimadaa laga dilaa waxaa raganimada looga dilay inuu hilibaysto waay lanna inta raganimadu ku jirto waa qooqan yahay hadduu qooqana hilibma fuulay hilibma fuulay waa idinka arkay geela iyo orgida iyo markay qooqaan waa caatoobahayaan marka si hilib uu u fuulo ayaa xiniyaha looga saaraa ama loo tumaa waana jirtay wakhtigii nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam nebiguna wan noocaasa waa ku udxiyeeyey saas daraaddeed udxiyadu wuu geli karaa wallahu aclam miisoonka sagaalkii beri bay helaya waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta saddexda beri ee bil kasta laga soomi jiray haddana iyadana olamiyo sagaalkan beri gudahooda labadii qofilaba miyay isla helayaan bay isgelayaan beri ثلاثة أيام من كل شهر من كل شهر أيوه maadaama aan soo sheegnay camal kasta oo saalixa in ilaahay loogu dhowaan karo tobankan beri soona sheegnay inuu soonku ka mid yahay soonkaasi ama sunno ha noqdo ama waajib lagugu lahaayood qallaynaysa ha noqdo waa isku mid waa camal saalixa qallahaasi ama faradkii asliga aha ee ramadaanoo kaa tegay ha ka soo jeedo ama nadar ha ka soo jeedo waajib haddaad gelisa aad qallaynaysa waa sax haddii aad sunno gelisana waa sax lanna cumuumka xadiidkii nusuustu soo gelaya midda labaad oo ah saddexdii beri bisha aan ka soomi lahaa ma gelin karaa jawaabtu waaha saddexda beri ee aad bisha ka soomi jirtay waad gelin kartaa laakiin waxaa jira saddexda beri waxaa fiican in laga dhigo saddexda beri ee dayxu cadyahay sida nusuus khaasa ku soo aroortay oo nebiga ka sugan sal alla alih wasalam maalinka uu bishu tahay saddex-iyo toban afar-iyo toban iyo shan saddexda beri in saddexdaa laga dhigaa fadli badan laakiin haddaad bil walba saddex kale ka soonto maa yumaanic yani ma diidayso isma diidayso marka haddaad saddexdii beriyeed bisha ka soomi jirtay aad geliso tobankan hore sagaalka hore dhexdooda hadaad geliso iyadana way geli kartaa iyadana way geli kartaa yani wax weeyaan oo fadiiladii waad heli in sha allahu tacaala